bismillahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol qontan iyo shanaad oo suurat ancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxyaabihii awaamirta iyo nawaahida isugugu diray oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marna uu addoomankiisa wax faraayey marna uu wax ka reebaayey marka arrimahaasuna inay wasiyo ay yihiin oo dadka alla uu kula dardaarmayo uu amrayo alla noo soo sheegay haddii wasiyadaas alla ay qaataanne inay ay waxgaranayaan oy tadabburaayaan iyo inay waansamaayaan oy waana qaadanayaan oo waana ay ka dhalanayso iyo inay alla ka baqaayaan intaasaa ilaahay noo soo sheegay alla wuxuuna soo yidhi haddane waxaanu siinay nebiyullaahi muuse kitaabkii towreed ahay ayaanu siinay annagoo maaragtay ah, nicmadeenna ku taam yeelaynow dha ilaahay oo ilaahay wuxuu yidhi waxaanu siinay uma aataynaa waxaanu siinay muusaa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay tamaaman taamyeeli yeeli daraaddeedow dha ilaahay oo nicmadeyna aanu ku taam yeelayno cala kii axsana wanaajiyey waxaa weeye axsana bilqiyaami bihi weeye kitaabkaas inuu u qumo oo ku camal falo wanaajiyey ayaanu nimcadeenna ku taam hawdha ilaahay iyo wa tafsiilan caddayn oo likulli shayin shay la arka kulligiis la caddeeyo wax kasta oo waxa weeye diinta loogu baahan yahay in la caddeeyo sidaas ayaa waxa weeye aanu u siinay nebiyulaahi muuse kitaabka towreed hawdha ilaahay iyo hanuun hawdha ilaahay iyo raxmad waxay markaasi mudan yihiin reer banu israa'iil liqaha rabbigooda ay kula kulmaayaan baxsiga inay rumeeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala markuu kasoo waramay kitaabkii tawreed ahay iyo rasuulkii la siiyey oo nebiyulaahi muuse ah iyo faa'iidada tawreed uu leeyahay iyo sifaadkiisa markii alla uu ka soo waramay waxaa loo soo leexanayaa kitaabka qur-aanka isagana sidaasoo kaleentood in loogaga warramo oo waxa weeye inuu isaguna khayrkiisu badan yahay iyo manaaficdiisu adduun iyo aakhiraba inuu sidaas uu yahay ayaa ilaahay nooga warramayaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wahaadaa midkaanow dhah ilaahay subxaana watacaala kitaabun kitaab weeye waa mubtadaiya khabar weeye wahaadaa midkaanow dhah ilaahay subxaana watacaala kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnow dhah ilaahay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey fattabicuuhu raacaw dhah ilaahay subxaana watacaala kitaabkaas wattaquu ka dhowrsada kufriga iyo macaasida lacallakum waxaad mudantihiin haddii aad kitaabkaas raacdaan oo aad kufriga ka dhowrsataan turxamuuna in laydiin naxariisanayo waxa weeye kitaabkii towreedahay markii ilaahay uu ka soo warramay kitaabkaas waxa uu yahay iyo qoladii lagu soo dejiyey reer binu israa'iil ahay haddii kitaabkaas ay qaataan inay waxaa weeye liqaha rabbigooda ay rumaynayaan ayaa ilaahi nooga soo waramay kitaabka qur-aankaa isagane haddii la qaato oo waxa weeye lagu camal falo in ilaahay subxaana wa tacaala dadka u naxariisanayo kitaalkaas qaatay oo ku camal falay ayaa aayaddan ilaahay noogu sheegaya macnaha waxaa laga wadaa haa layidhi waxa weeye qur-aankan oo cadiimkaahu waa kitaab aanu soo dejinnay lawxulmaxfuud ayaanu ka soo dejinay waanu soo dejinnay habeen oo laylatulqadriga ayaanu soo dejinay samaa-udunya ayaanu keenay meesha la yidhaha bayt alcuza kabacdi isagoo mufaraq ah oo lagu kala qaybiyey zaminka calaa alwaqaaci hadba wixii dhacaayo ayaa maaragtay la soo dejiyey haddana waa mid mubaarak oo la barakeeyo khayrkiisa uu badan yahay manaaficdiisa adduunyada waxa weeye shifo ayaa laga helayaa mid xisiya iyo mid macnawiya amni ayaa laga helayaa oo khasfi iyo maska ayaa looga nabadgelayaa baadi ayaa looga nabadgelayaa aakhirana waxaa weeye waxaa maaragtay qur-aankaanu qofka saaxiibkiisa ayuu u doodayaa oo u markhaati kacayaa weye oo ku camal falay haddana maalinta qiyaamo kitaabka qur-aanka ahu dallad ayuu u noqonayaa qofka ku camal fala mawqifka qiyaamo oo markaasuu haraynayaa u hoosinayaa weye haddana wuxuu kor yeelayaa darajaatilculaa ayuu u kor yeelayaa marka kitaabkan maqaamkiisa weyn oo qur-aanka munazalka oo ilaahay rasuulkii rususha ugu khayr badnay uu kusoo dejiyey ayaa ilaahay wuxuu yahay nooga warramaya isagana markaasuu dha ilaahay wahaadaa midkaanow dha ilaahay oo qur-aankaahi kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinow dha ilaahay kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinow ilaahay anzalnaahuda waxaa laga sifaynayaa kitaabka mubaarakuna sidoo kale laba sifo weeye mawsuufkiina wuxuu noqonayaa kitaabuntaas oo khabarka ahay noqonaysaa fattabicuuhu raacow dha ilaahay kitaabkaas raac kitaabku markaas muxuu ahay ahlu laakiin waa caam weeye caam weeye kitaabkan waxa weeye caam ayuu noqonayaa oo adduunka adduunkao dhan wixii jooga kitaabka qur-aanka inay raacaan ayaa laga doonayaa maxaa yeele risaalada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa mid caama wattaqow ka dhowrsadown ilaahay kufriga iyo macaasidana ka dhowrsada lacallakum waxaa mudantihiinoo xaqiiqahowdha ilaahay markii intaa laydinka helo turxamuuna in naxariisanayo kitaabka ilaahay markii la raaco ayaa naxariis ilaahay la helayaa laakiin markii laga tago raxmaddii ilaahay lama helaayo an taquuluu waxaad soo qadaraysaa anzalnaahu waanu soo dejina kitaabka qur-aanka an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan ku qowlina innamaa in kaleeto maa ina unzila alkitaabu kitaabku waa la dejiyey calaa daa'ifatayni laba firqo ayaa lagu dejiyey oo min qablina annaga hortayna ahaaday wa in kunnaa wa innaa annaguna kunnaa waxaanu ahaanay can diraasatiin la akhrisashadooda lagaafiliina kuwa halmaansan ayaanu ahaan cilada hadda ilaahay subxaana watacaala kitaabkan qur-aanka uu soo dejiyey ayaa alla subxaanau wa tacaala inoogaga warramaya marka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala anta quluudan shay maxduufa ayay markaasay la xidhiirtaa ay ku tacalluqaysaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala anta quluu anzalnaahu ayaad soo qadaraysaa waanu soo dejinay kitaabka qur-aanka odha ilaahay an taquluu lianlaa taquluu la ayaa lagu qadarayaa inaydan ku qawlina inamaa in kaleeta maa ina unzila alkitaabu kitaabku waa la dejiyey calaa daa'ifatayni laba firqo labadaas waxaa laga wadaa yahuud iyo nasaara ayaa laga wadaa marka waxaa ilaahay subxaanau watacaala xujadooda uu baabi'inayaa dadka kitaabka qur-aanka lagu soo dejiyey si aynan u dhihin annaga haddiina laku soo deji lahay kitaab sida qoladaas loogu soo dejiyey siday ayagu yihiin ma muhim markaasuu dha ilaahay kitaabka qur-aanka waanu soo dejinay sidaydaan ugu qawlina waxaa lagu dejiyey kitaabkii laba firqo oo yahuudiya nasaara oo annaga naga horreeyey wain kunnaa intaan waxaa weeye mukhafafatu min asakiilati isimkeedu maxduuf waayo wainnaa ayaa la leeyihi wainnaa annaguna kunnaa waxaanu ahaanay can diraasatihim la akhrisashadooda in kitaabkaas lagu soo dejiyey towrad iyo injiil weeye inaanu la akhrisanno lakaafiliina kuwa halmaansan ayaan ahanay si aydan saas u dhihina ayaa kitaabka qur-aanka loo soo dejiyey oodan dhihina annagu qoladaas waxlama lama akhrisan karno maxaa yeela ma garanayno oo luqadayna ma ahan taas marka hadda waxaa weeye kuma andacoo kalaanoo kitaabka qur-aankaa la soo dejiyey haddana alla wuxuu yihi subxaana watacaala ow taquulu lianlaa taquulu tii oo kale ayaa laga dhigayaaho waxaa lagu qadirayaa lam ayaa lagu qadirayaa iyo laa an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan ku qowlowga haddana ilaahay low goor annaa annaga unzila nalaku soo deji lahayo calaynaa korkayna alkitaabu kitaab nalaku soo deji lahayo lakunnaa waxaanu ahaa lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum kuwaas xaggooda oo ahlu kitaabka faqad xaqeeqe ayuu dhahay alle jaa'akum waxaa idiin yimiday bayinatun bayaan ayaa idin yimiday min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga yimiday wa hudan hanuun ayaa idin yimiday wa raxmatu naxariis ayaa idin timiday alla wuxuu ihi subxaana watacaala cillada kaleo kitaabka loo soo dejiye waxa weeye an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan ku qowlina low goor annaa annaga unsilana laku soo deji lahay calaynaa korkayna alkitaabu kitaabka oo annaga kitaabna laku soo deji lahay sida ahlu kitaabka loogu soo dejiyey lakunaa waxaanu ahaa lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum kuwaas xaggooda waanu ka hanuun badnaa lahayn bijawdati adhaaninaa weye maxaa yeele annaga idihiligeena ayaa mid wanaagsana saas ayaad ku faani laheedeen hase yeeshee faqad xaqeeqahe jaa'akum waxaa idin yimid ow dhahay alle bayinatun bayina ayaa idinsiina bayaan weeye marka arrintaas ku cudur daara ma kartin weeye oo bayinadaana waa qur'aanka weeye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatow dha ilaahay iyo wahudan hanuun iyo waraxmatu naxariis qur-aanku waxa weeye wuxuu hanuun u noqonayaa raxmadna u noqonaya qofkii raaca kolkaasuu dhah ilaahay faman adlamu yaa ka dulmi badan minman duul yaa ka dulmi badan kadaba beeniyey biaayaatillaahi ilay aayaadkiisa wasadafa ka jeesta canhaa aayaadka alla ka jeestay yaa ka dulmi badan istifhaamkaas waxaa la yidhaahdaa istifhaamu linkaari bimacna nafyi waxa weeye cid ka dulmi badani ma jirta weye faman adlamu yaa ka dulmi badan minman duul yaa ka dulmi badan kadaba beeniye biaayaatillahi ilaahay aayaadkiisa oo wasadafa ka jeestay canha aayaadka ka jeestay ma jirta weeye qofka dulin badan fanaji ladiina kuwa waanu jaazinaynaa hawdha ilaahay yasbituuna ka jeesanaya can aayaatina aayaadkayna suu'alcadaabi cadaabka kiisa xun ayaanu ku jaazinaynaa oo dadka ilaahay aayaadkiisa ka jeesanaya oo dhaalimiinta alla wuxuu yihi subxaana watacaala waanu jaazinaynaa oo cadaab midka ugu xun ayaanu ku jaasinaynaa bimaakii sababkiisowdha ilaahay yasifuuna ay jeesteen sababtuna waxa weeye jeesaska ay ka jeesteen aayaadka ilaahay ayaanu ugu jaazinaynaa su'alcadaab ayuu ilaahay marka qur-aankii markii laga soo waramay maqaamkiisa ilaahay uu soo sheegay faa'iidadiisa uu soo sheegay waxaa alla uu noo caddeeyey in qofkii aayaadka ilaahay beeniye oo qur-aankaasa inuu daalim mid ka xun uusan jirin uu yahay haddana alla subxaana wa tacaala suualcadaab uu ku jaazinaayo hal yanduruuna miyay koranayaan buu dha ilaahi ilaa an taatiyahum lmalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooye ow ambase ya'tiya rabbuka rabbigaaga amarkiisa u yimaado ow ambase ya'tiyahu u yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aydiisa barkood wax kalay sugaayaan ma jirto hadda ilaahay subxaana watacaala tacaala aayaddaana wuxuu ugaga dhigayaa waciid qolooyinka kufaarta ah oo beeninaya aayadaha qur-aanka qur-aanka dhammaantiis beeninayay iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu leeyahay hal yanduruuna cashaanu waxa weeye waa naafiye weeye maa yantadi maa yanduruuna weeye hal yanduruuna odh ilaahay maa yantadiru lmukadibuuna weeye kuwa mukadibiinta ay musugaayaan wax kaloo macnaha ay dhowrayaan lama arka weeye hal yanduruuna odh ilaahay ma koranaayaan oo wax ay sugayaan ma jirtowdha ilaahay ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu malaa'igta inay u timaado mooye yana waa la akriyaa ilaa an ya'tiyahum almalaa'ikatu malaa'igta inay u timaadan mooye waa la dhihi karaa malaa'igtaan u imaanaysa maxay tahay malaa'igta ruuxooda qaadaysa weye liqabli arwaaxihim inay ugu timaado iyagoo ruuxa ka qaadaysa oo malakumowd iyo maaragtay acwaantiisaa loola jeedaa maxaa yeele mar hadday aayaadku ilaahay beeniyeen waxa ay sugayaan waa in markaasi mowdku uu ku yimaado ay saa ay ku tagaan ow ambase ayuu dha ilaahay yatiya rabbuka yatiya uu u yimaado rabbuka ey amru rabbikaa loola jeedaa rabbigaada amarkiisa u yimaado amase ilaahay cadaabkiisa meeshaan waxaa lagu qadarayaa mulaaf laabudda ayayna noqonaysaa in mulaaf lagu qadaro ow amase yatiya uu u yimaado dha ilaahay rabbuka ey cadaabu rabbika amase amru rabbika rabbigaaga amarkiisa u yimaado oo cadaabka ow amase yatiya uu u yimaadow dha ilaahay bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayadihiisa barkood oo waxaa weeye calaamaad oo saacadda qiyaama tusinaayo weye calaamaatu saacihii inay timaado ayaa loola jeedaa haa layidhi ow yaatiya bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayadihiisa barkood ay u timaado yooma maalin mowdha ilaahay yaati uu imaanaayo bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aydiisa barkood uu imaanayo waxaa weeye qoraxdu inay kasoo dhalata maqrib weeye sida xadiiska saxiixayn ku soo aroortay yooma maalin ayuu dhahay ilaahay yaati uu imaanaayo bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayadiisa barkood uu imaanaayo laa yanfacu anfici maayo nafta naf iimaanuhaa iimaankeyda anfici maayo naftaasoo lam takun aanan ahaanin aamana kii rumaysa min qabl hor qofaan horay iimaan u lahayn maalintaas qoraxdu ay ka soo baxday maqrib oo baabu tawba la xidhay qofki markaasi iimaan la yimaado iimaanku waxba u tari maayo maxaa yeele maalintaasu maalin waxba la yska aqbalay maahan laakiin iimaanku wuxuu anfacayaa qofkii markaas ka hor iimaan lahay saasaa loola jeedaa marka hadda waxaa weeyaal duluucu shamsi min maqribihaa sida ahaadiista kusoo soo maxaa yeela qoraxdu maqrib ayay kasoo baxaysaa sida rasuulkeena calayhi salaatusalaam uu sheegay aakhiru zamanka oo nabigeena calayhi salaatusalaam ayaa maalin asxaabtiisa wuxuu dhahay atadruuna ayna tadhabu haadihi shams waa u dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam asxaabay ma taqaaniin qoraxdaanu meeshay tegaysa idaa qaribu markay dhacdo markaasay waxay yidhahdeen allah wa rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisa og kolkaasuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatusalaam innahaa tadhabu ilaa mustaqarihaa waxay tegaysaa meesha ay ku sugnaanaysay oo taxta alcarshi carshiga hoostiisa fa takiru saajidatan way dhacaysaa iyadoo sujuudaysa falaa tazaalu kadaalika sujuuddaas inay ku jirtana ka zuulayso xataa yuqaalu lahaa intii loogaga leeyahay irtaficii kor noqo farjicii u laabo min xaysu ji'ti meeshaas ka timiday markaas waxaa weeye subaxdii ayay kasoo soo dhalanaysaa u dhahay fatusbixu dhaalicatan min madlacihaa way waa baruusanaysaa ayadoo kasoo dhalanaysa madlaceedii meeshay kasoo soo baxday wahaakadaa saasay ku soconaysaa kulla yoomin maalin kasta fa idaa araada allaahu marka alla uu doono u dhahay an yudlicahaa min makhrijihaa inuu ilaahay uu ka soo dhaliyo meeshii ay ka dhacday xabasaha ilaahay waa xabisayaa markaasay waxay leedahay yaa rabbi ina masiirii baciidu ilaahay ilaahayow meeshaan u socday waa fog tahay ee halaysii daayo markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay iqlacii min xayu qarib meeshii aad ka dhacday ka dhala ayaa leeyihi marka dadkii waxay dhaheen yaa rasuulallaahi rasuulkeennu marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaamu dadkii markii ay weydiiyeen waxaa la yidhi hal lidaalika min aayatin taasi calaamad ma leeda markaasuu rasuulku waxau dhahay calayhi salaatusalaam aayatu tilka leyla aayatu tilkau dhahay taas aayaddeedu lileylatin an taduula qadra salaasi layaalnow waxaa calaamo u dhahay nabigu calayhi salaatusalaam habeenkaas waxaa weeye habeenkaas ayaa dheeraanaya wuxuu gaarayaa saddex habeen qadarkooda ayuu habeenkaas gaarayaa marka dadka ayaa soo baraarugaaya oo rabbigooda ka cabso jiray fayastayqidu ladiina yakshauna rabbahum dadkii ilaahay ka baqi jiray oo habeenka soo kacaayay oo salaadii u soo kacaaya ayaa soo baraarugaaya markaasay dukanayaan kabacdi ayay salaadooday gudanayaan asagoo habeenkiina sidiisu yahay oo waxba aysan maaragtay eh, habeenkii aysan ka bixin oo habeen sidiisu u yahay kolkaasay waxay imaanayaan suma ya'tuuna malaajicahu meeshay jiifeena imaanayaan fa way hurdayaan markay soo baraarugaan markay soo baraarugaan habeenkiina waxaa weeye meeshiis uu taagan yahay ayay baqaayaan ah, waxay ka baqaayaan in arrin weyn ay jirto ayay ka baqaayaan oo baraarug ayaa ku dhacaya markay waa beriisaan ayaa waxaa weeye waxaa ku dheeraanaya qoraxda soo baxeedii ayagoo sidaas oo sugaaya ayaa waxaa soo dhalanaya qoraxdii qibal kasoo dhalanaysa meeshii maqrib ayaa qoraxdu kasoo dhalanaysa laakiin calaamadu sidaas weye isbedelkaasi un baa dhacay rasulka sl dha marka qoraxdu waxaa weeye maqrib way kasoo baxaysaa sida axaadiis culama saxiixa kusoo aroortay xadiid kaloo saxiixa ayaa jiro abu hureyre laga wariyey nabig wuxuu yihi alayhi salatu salaam laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo qoymi mayso xataa tadluca shamsu min maqribiha qoraxdu intay ka dhalanayso meeshay ka dhacday marka hadda aayaadka oo waaweyn waxaa ugu horeeyaa la yidhi duhuuru dajaal dajaal soo daahiritaankiisa nusuulu ciisa ayaa ku xisa nebiyulaahi ciise soo dhigitaankiisa juuj iyo maajuuj soo bixitaankooda ayaa ku xisa daabadii soo baxaysa ku tegi doono ayaa iyadana maaragtaa ku xigta qoraxda markaas ayaa maqribka soo baxaysaa layidhi aayadaha waaweyn ayay maaragtay kamid yihiina yihiinaa layidhi oo maaragtay ogeysiyeysa caalamkan in axwaalihiisu ay isbedelayeen caalamulculwi ah marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala ow amba se ya'tiya uu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayadiisa barkood ow ilaahay yooma maalimuu dha ilaahay ya'ti uu imaanaayo bacdu aayaati rabbika rabbigaaga aayadiisa barkood ay imaanayaan laa yanfacu anfici maayow dha ilaahay nafsa naf iimaanuhaa iimaankeedu anfici maayo naftaasoo lam takun aanan ahaanin aamanad sii rumaysa min qabl hor ah, oo waxba waxa weeye utari maysa markay markaa rumayso ow ambase lam takunaa ku qadiran aanan ahaanin kasabad mid kasbatay fii iimaaniha iimaankeedii khayran khayr mid ku kasbata aanan ahayn oo markii hore dhaaca aan shaqaysanin taas iimaan anfici maayo weye sida waxaa weeye axaadiista ku soo aroortay xadiis dheer ayaa jiro hadda aanan ka gaari karaynin qul waxaa jira hawdha ilaahi subxaana wa tacaala intadiruu korta suga weeye ashyaadaan la sheegaayo mid ka mida ayaa soo socotee suga weeye tahdiid waaye intadiruu korta u dhawdha ilaahay innaa annaguna muntadiruuna kuwa koranayaan annaguna waa sugaynaa idinkuna soo dhawdha way markaasi idin qabsada ayaad arki doontiin ah, waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo safwaan ibnu casaal almuraadi wuu dhahay rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam baabun min qibali lmaqribi masiiratu cabli arbacuuna aw sabcuuna sanatan khalaqahu allaahu tacaala yooma khalaqa asamaawaati waalard maftuuxan la laa yuqlaqu xataa taduca shamsu minhu waxau dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam albaab oo ku yaala qoraxdu meesha ay ka dhacdo inta loo sobcanayo carligiisa ballarkiisa na ay tahay afartan sano ama todobaatan sano ilaahay baa abuuray maalintii samaawaadkii arlada uu abuuray waxaana loo furay albaabkaas towbada mana la xiraayo dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam ilaa qoraxdu meeshaas ay kasoo soo oo markii albaabkaas baabu toobaha oo markaasi ku yaala qibala almaqrib ku yaala haddii meesha uu ku yaalla qoraxda ay ka soo baxdo markaas ayaa toobada la xirayaa inta ka sokaysa cid walba haddaysan xaalatulqarqare aysan gaarin albaabka toobadu waa u furan yihi ida aladiina kuwa ayuu dhahay alle faraquu kala geeyey diinahum diinkooda kala geeyey oo wakaanuu ahaadeen shiyacan firqooyin ahaaday lasta ma tihidow ilaahay minhum kuwaas xaggooda fii shayin shay kama tiido dhaytayso maxamedkaahow inamaa in kaleeta maayane amruhum kuwaas amarkoodu ilallaahi alla xaggiisa ayuu ahaaday uma bacdeeda yunabiuhum alla waa u warramayaa aakhiro bimaakii kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa fala ayuu dhah ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa faraquu kala geeyow dha ilaahay diinahum diinkooda kala geeyey waa kuwa waxaa weeye diintooda isku khilaafay faraquu diinahum dha ilaahay biikhtilaafihim fiihi weeye diinki waxaa laga wadaa fa akhaduu baclahu bar ayay qabsadeen wa tarakuu baclahu barna way ka tageen maxaa yidhi diinta haddii barna la qabsado barna laga tago diintii la geyey noqonaysaa maxaa yeele diintaanu isku mid weeye waa diin samaawiya alla waxaa weeye isku si waga timiday haddii waxaa weeye barna laga qabsado barna layga tagoo la yidhaahdo waktiga lama soco karo iyo wax lamid a waxay noqonaysaa taas waxay keenaysaa khatar bay keenaysaa kufrigay gaaraysaa oo wakeenu ahaadeen odha ilaahay fiican firqooyin maxaa yeele diinta haddii laga kala tago waxaa meeshaas ka dhalanaya dadkii inay qaybsamaan oo firqooyin ay noqdaan marka hadda aayadatan ayadoo cibradu caama iska tahay mufasiriintu waxay yidhaahdeen sida ugu raajaxsan waa ay ku soo degtay yahuud bay yidhaahdeen iyo nasaaro maxaa yeela xadiis waxaa jira nabigeena calayhi salaatusalaam laga wariyo ahay nin saxaabi ayaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatusalaam ayaa dhexdayna istaagay markaasuu wuxuu dhahay alaa ina man qablakum min ahlilkitaabi iftaraquu calaa isnayni wa sabciina milatan dadkii waxaa weeye idinka idinka horreeyey ahlukitaabka ahi waxay u qaybsameen toddobaatan iyo labo firqo ama toddobaatan iyo labo milo waa islamide ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam marna wuxuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam yahuud waxay u qaybsatay calaa isnayni wa sabciina firqatan nabigu markaas muxuu dhahay todobaatan iyo kow firqo naarta ayay gelayaan mid ayaa koraysa nasaara iyaduna sidaasoo kalentooday u uqaysantay ayadana waxa weeye midaa koraysa inta kalena naartay gelayaan markaasuna nabigu waxau dhahay wasataftariqu haadihi lumma ummaddan oo sanana waxay uqaysami doontaa calaa talaatin wa sabciina firqatan todobaatan iyo saddex firqo kulluhum fi naari ilaa waaxidatun waaye dhammaantood naariga ilaa mid mooyaane markaasaa nabiga calayhi salaatsalaam markii la weydiiyey wuxuu dhahay man kaana calaa ma anaa calayhi wa asxaabiyu dhahay waxaa weeye qofkii aniga iyo asxaabteydu waxaan ku sugannahay waktigaas ku sugan oo firqooyinkaasi ay soo daahiraan ayaa midka koraaya ah marka nabigu waxau dhahay calayhi salaatsalaam jamaacada weeye kolka hadda yahuuday ku soo degtay baa layidhi nasaara layidhi oo xadiiskaas ayaa loo codkanayaa kolka hadda ayadoo hadda saas la leeyahay waxaa dhici karaysa in macnaha ay cam iska noqoto diintii mar haddii la kala geeyo oo qaarna lagu camal falo qaarna laga tago waxay noqonaysaa sida yahuud iyo nasaaro kale noqonaysaa maxaa yeele diinta wax laga tago iyo wax lagu camal falo malaha kulligeed wax lagu camal falo weeye dhammaanteeda saasaysa marka alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinan diinkooda kala geeyey oo wakeenuu ahaadeen ow dha ilaahay shiyacan firqooyin ahaaday firaq weeye markaasi oo kala tagsan weeye tarakuu diinahum weeye alladii umiruu bihi waxaa weeye diinkii oo la amray ayay ka tageen ah, kutubta hadda jaalaynka yahuud iyo nasaaro way leeyihin lasta ma tiidaa layidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam minhum kuwaas xaggooda fii shayin shay ka mid waxaa nabiga la leeyahay kuwaasa uban bixin baa la leeyihi laakiin waxay aheed baa layidhi intaa nabiga calayhi salatu wasalaam jihaadka aan la farin saasaa la leeyihi oo aayaddaana waa mansuukhaa la leeyihi qaarna waxay yidhahan aayaddu waa muxkamo weeyo lasta waxaa laga wadaa lasta minhum fii shayin waxaa laga wadaa beri ayaad qoladaas ka tahay ayaa laga wadaa ayaga iyo afcaashooda weeye maxaa yeela nasabkoodu waxaa weeye adiga waa kaa go-ay maxaa yeele kufaar weeye lasta minhum fii shayin ow ilaahay shay kuwaas ka masiih see weeye marka arrintu inamaa in kaleeto maayana amrum amarkoodu ilallaahi ileyh xaggiisa ayuu ahaaday ilaahay ayaa tawalinaayo uma bacdeeda yunabiuhum alla waa u warramayaa aakhiro bimaa kii kaanuu aadeen yafcaluuna kuwa fala uma yunabiuhum alla waa u waramayaa bimaa kii kaanuu aadeen yafcaluuna kuwa falow dha ilahi subxana watacaala waana ku jaasinaya camalkooda laakiin saa horuu soo mara aayatu sayfaa lagu nasahay casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol konton iyo sagaalaad oo suuratu lancaam ka mid a ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihii ugu dambeeyey talooyinkii ahlu kitaabka ahay oo diintooda kala geeyey ayaa ilaahay nooga soo waramay isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya oo firqooyinka noqday oo qaybsamay ayaa alla rasuulkiisa wuxuu yihi kuwaas waxba kama tihidow dhah ilaahay oo beri ayaad ka tahay hana u bambixinaa layihi rasuulka amarkooda xag alla weeye ilaahay baa amuurtooda maamulaya allah ayaa ku jaasinaayo maalinta qiyaamo wixii ay faleen oy camal faleen ilaahay baa ku jaasinaa lihi aayaddaas iyo waxay aheedaan casharkeena hore ayaynu kusoo marnay ilaahay wuxuu noogaga warramayaa aayadda tan aynu meeshaan ka gelayni dadki la yimaada camal wanaagsan la yimaada in alla subxaanau watacaala camalkaas uu u talciisinaayo oo loo jibaarayo weeye qofki waxaa weeye shay sayi-aa la yimaadane inaan sayi'adii mooyaane wax kale aan loogugu ziyaadinaynin taasina ay ka mid tahay ilaahay raxmaddiisa alla wuxuu yidhi man jaa'a ruuxii la yimaada bilxasanati xasana la yimaado wanaag la yimaado man jaa'a ruuxii la yimaadow dha ilaahay bilxasanati xasano hadda xasanadan meeshaan waxaa lagu fasiraa layidhi laa ilaaha ila allah tawxiidkaa lagu fasiray marka hadda tawxiidka kaliya maahane xaqa oo dhan ayaa maaragtay soo gelaysaa layidhi laakiin tawxiidka asaga ayaa wax walba ugu weyn falow waxaa u sugnaaday ruuxaa tuula ilaahay cashru amhaalihaa xasanadaas tobankeeda labulaabkeedaa u sugnaaday waxaa u sugnaaday cashru amhaalihaa masalkeeda labulaabkiisa ayaa u sugnaadowdha ilaahay oo halkii xasano waxaa weeye toban xasano ayaa inta ugu yar ayaa lagu jaasinayaa warkaana marka waxaa weeyaa layidhi ikhbaar oo ilaahay uu ka khabraayo mulaacafada camalka laysu jibaaraayo inta ugu weer uu ka warramaayo meelkii la yidhaahdo falahu cashru amhaaliha waa meesha mulaacafada ugu yar baa layidhi ee waxaa soo arooray axaadiista saxiixa mulaacafatu alxasana xasanada oo laysu jibaaro inay gaarayso todobaatan todoba boqol yaa wax kasii badan weeye iyo bikayri xisaabin in la oo camalka la isisiinaayo marka waxay culimmadu yidhahdeen mulaacafadaanu waxay raacaysaa xagga ikhlaaska layidhi oo mar toban baa la sheegay mar waxaa la sheegay todobaatan baa la sheegay mar todoba boqol baa la sheegay mar ka badan baa la sheegay mar bikayri xisaabin baa la sheegay waxa waxa weeye ay saas u kala duwan tahay maraatibteedu waxaa weeyaa layidhi xagga ikhlaaska ayay raacaysaa layidhi qofka ikhlaaskiisu uu weyn yahay baa lihi oo daacada ikhlaas weyn ku sameeyo mukhlisa waxaa weeye xasanaadkiisa mulaacasadiisu aad iyo aaday u badnaahaysaa lihi maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatusalaam waa kow dhahay allah allah fii asxaabii laa tattakhiduuhum darlan min bacdi fawalladii nafsii biyadii low anfaqa axadukum mifla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa wow dhahay marka waxa aanu dhahnay waxaa lagu fasiray xasanada laa ilaaha ila allaahu sa haddii la yidhaahdo laba fasiir mid kamida weeye midka kaleentoodna waxaa weeyaa layidhi waxaa loola jeedaa wax allaala wixii ilaahay uu amray oo amar ilaahi waa loola jeedaa marka waxaa soo gelaya dikrigii salaadii sadaqadii iyo wax kastoo anwaacu dirigaa soo gelaayo weliba sidaas ayaa la radxaaliyey alla markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala waman jaaa ruuxii la yimaadow dha ilaahi subxaana watacaala bisayi'ati sayi'ada la yimaado xumaanta la yimaado falaa yujzaa la jaazin maayo ilaa mislahaa sayi'adaas masalkeeda weeye waman jaaa ruuxii la yimaadow dha ilaahay bisayi'ati xumaan la yimaado ayadana waxaa lagu fashiray xumaan nooc kastay ahaas ayaa maaragtay ugu raajixsan sida hadda ay maaragtay eeday xasanadaba ay eeday waman jaa bisayiati arlada ilaah shirkigaa loola jeedaa waa bacdu tafaasiir weeye haddii xasanada lagu fasiray laa ilaaha ila allahu sayi-adana waxaa lagu fasiraya u yidhaahdeen kufriga ayaa lagu fasiraa shirkiga taasaa liskeedaah weye marka sida caamka ayaana rajaxsay sidaa horuu soo sheegna falaa jujdaa lama jaazinayo dha ilaahay ilaa milahaa sayi-adaas masalkooda mooye sayi-adaas ayaa lagu jaazinaya waa ilaahay subxaana watacaala fadligiisa iyo raxmadda ilaahay addoomihiisa uu siiyey saasaa markaasaa la leeyahy walxaal hum ayagana ayuuba ilaahi subxaanahu watacaala laa yudlamuuna aan laga dulminayn oo aan laga nuqsaananayn jazaas la jaasinayo shay aan laga nuqsaananayn mansiga janna noqoto walxaal hum ayagana laa yudlamuuna aan laga nuqsaaninayn owdha ilaahi subxaanahu watacaala oo qof waxaa xasano uu la yimiday laga nuqsaani maayo siwaadna lagu siyaadin maayo qul waxaa jira howdha ilaahay saydka maxamedka ahow inanii aniga hadaanii waxaa u hanuuniyey rabbii rabbigeyga ayaa i hanuunshay ilaa siraadin dariiq ayuu igu hanuunshay dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan kabadel diinan diin ayuu igu hanuunshay diinkaasoo qayuman oo toosan millata ibraahima nebi ibraahim diinkiisa igu hanuunshay xaniifan xaalay waa sii iishay nabiyulaahi ibraahim wamaa kaana ma uusan ahaan ibraahim owdha ilaahi min almushrikiina kuwa shariig yeelaayo mid kamida ma uusan ahaanin ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeya waxaa ii tidhaahdaa kufaaru mako aniga rabbigayga ayaa i hanuunshay wuxuuna i gaarsiiyey diin mustaqiima oo aan qallooc lahayn ayuu gaarsiiyey oo milladii nabi ilaahi ibraahim weye maxaa yeele ayagaa waxay dhihi jireen mushrikiinta saan meelo badan ku soo marnay irjic maa anta calayni yaa maxameday dhihi jireen maxamed waxaad ku sugantaa ka mid waxaad usoo laabataa diinka aabbaadaada usoo laabo waxyaabahaan adla sameeyey ee xaaditadaay wax suurtagelaya maaha waxyaabahaasay dhiijiin wey markaasuu alla yidhi subxaana watacaala qul waxaa u tidhaahdaa qurayinta mushrikiinta ah inanii aniga hadaanii waxaa i hanuunsay rabbii rabbigayga ayaa i hanuunsay marka ugu horaysa waxaa weeye ood maqdaa leeyihiin waad ogaatiin aniga rabbiga i abuuray ayaa i hanuunsay igu hanuunshay ilaa siraadin dariiq dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan dariiq mustaqiima ayaa alla igu hanuunshayo dariiqa islaamka ayay diinun diin ayuu ugu hanuunshay diinkaasoo qayiman oo toosan diin toosan oo aan qallo lahayn ayuu ugu hanuunshay millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisa ayuu ugu hanuunshay nebi ibraahim milladiisa igu hanuunshay xaniifan xaal oo kii iisha ibraahiimada laga xaalaynaya weye maailan cala dalaali wey baadida ka iisa oo istiqaamada iisa weeye wamaa kaana mana uusan ahaa min ibraahim min almushrikiina kuwa shariig yeelaaye mid kamida ma uusan ahaanin haddii kale waa la xaalay karaa wal xaal maa kaana uusan ahaan ibraahim min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid kamida uusan ahaanin marka hadda marka sidaa nabiga dheh la leeyahay oo la leeyahay nebi ibraahim mushrikiinta kamid maahayn waxaa ku jirtaa layidhi nimankaa mushrikiinta ayaa waxaa loo sardoobayaa oo loo soo bandhigayaa inay ayagu waxaa weeye mushrikiin ay yihiin haddana waxaa weeye diinta ay ka baxeen diinta nabiyullaahi ibraahim yeel aysan ku lahayni qul waxaa jira hawdha haddana ilaahay seedka maxamedka haw inna salaatii salaadayda iyo wa nusukii cibaadadayda iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa maasii geeridaydu lilaahi alla ay usugnaadeen alii rabbi alcaalamiina maaliki maalikilcaalamiina makhluuqaadka kiibuusi ahay ilaah wuxuu ihi subxaana watacaala qul waxaa tidhaahdaa hadda weli macnaha waxaa lagaga waramayaa mushrikiinta warkii ay nabiga ku soo jeediyeen ayaa laga jawaabayaa lagu radinayaa maxaa yeele ayagu salaad bay samaynayaan sanab bay u dukanayaan oo sujuudayaan cibaadadooda iyo daacadooda haddana waxaa weeye asnaamtaasay ku adeegsan tahay wax markaasi waxa weeye alla subxaana watacaala ay ugu jeedaan ma jirto marka in waxaa la doonayaa daacada ilaahay loo khalliso subxaana wa tacaala haddii daaca ilaahay subxaana wa tacaala uu iska leeyahay ilaahay qeyrkiisa loo iilo waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa kolkaasuu dhahay waxaa jiraa sheekhi maxamed saaw inna salaatii salaadayda salaada anigu aan dukanaayo iyo nusukii cibaadadayda cibaadadayda cibaada si ayaa laysaga fasiraa iyo wanasuki cibaadayda hadda waxaa weeye nusuga iyo salaadda waa isku mid baa layidhi waxay marka noqonaysaa cadfu caam weeye iyo wanusukii cibaadadayda cibaada sii weye oo markaasi xaj ee maaragtay wax walba ah xajki iyo qayrkiisa weye wixii markaasi cibaadahayo dhan ayaa loola jeedaa iyo wanaxyaaya noloshayda nolosha waxaa weeye aan noolahay iyo wamamaatii geerideeda aan dhumanaayo lilaahi alla ay u sugnaadeen waxaasoo dhambe alla ayaa iskala weeye allihii rabbilcaalamiina maalikilcaalamiina makhluuqaadka kii milkii ahay allahaasaa intaasoo dhan iskale cid shariif ku ahna ma jirto laakiin adinka intaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala shariif baad uga samayseen laa shariika shariik lahu lilaahi alla uma sugnaanin saasuu dhahaa layidhi laa shariika shariik wadaas weeye lahu lilaahi alla ugu ma sugnaanin intaa la soo sheegay oo salaada ilaahay shariik lagulama ahan cibaadada shariik lagulama ahan wax kastay nolosha shariik lagulama ahan geerida shariik lagulama ahan wax ilaahay subxaana watacaala shariik lagu ma jirta wey ilaahay shariik waasana jahayn wabidaalika kaasoo tawxiidka marka haddii intaas alla loo khaliso waxaa ka dhalanaya tawxiid baa ka dhalanaya wabidaalika tawxiidkaas ayaana umuurtu faray u dheh wabidaalika tawxiidkaas ayaa umuurtu amray waana aniguna awalulmuslimuuna kuwa hogaansamay midka ugu horreeya ayaan ah waana aniguna awalulmuslimiina kuwa hogaansamaysan ugu horreeya ayaan ah almunqaadiina lilaahi ilaahay kuwa u hogaansama u horreeya ummaddan waxaa weeye haddii waxaa loola jeedaa ummaddan wasul maxamed la yidhaahdo awalulmuslimiin anaa u ah maxaa yeele ummad walba rasuulkeeda ayaa awooda muslimiin u ah maaa islaamku isaga ayuu kasoo bilaabanayaa amase culimmadu waxay yidhaahdeen aweliyadasan waxaa weeye haddii loo nisbeeyo caalamudarki weeye maxaa yeele caalamudarki markii loo nisbeeyo rasuulka calayhi salaatusalaam isagaa awolmuslimiin ahaadey qul waxaa jira haddana ilaahay qul waxaa jira sayidka maxamedka haw akayr allaahi ilaahay kayrkiisa miyaan abqii dalbayaa haddan habbinimadaan ka dalbaya ma ilaahay keyrkiisaan ilaahnimo ka raadinaya istifhaamu inkaar bimacna nafi weeye ma jirto weeye taas qul waxaa u tira awdha ilaahay akayraallaahi ilaahay keyrkiisa miyaan abqii dalbayaa haddan rabbinimo aan ka dalbayaa ooma ilaahay keyrkiisaan aan ka dhiganaya ilaah ka dhiganaya laa cabdubu kayra ilaahay keyrkiisari maayo walxaal huwa rabbiguna rabbu kulli shayin shay la arko kulligii ka diis weeye walxaal huwa rabbiguna rabu kuli shayin maaliku kuli shayin weye shaydaasa kulligiiska mulkiye uu yahay walaa taksibu ma kasbanayso kulu nafsi naflaarka kulligeeda dembi ma kasbanayso ilaa ay kasbato caliyaha kortooda ayuu ahaanaya maxaa yeele qofkii ilaahay shirki iyo macaasi sameeya oo dembi la yimaado sida mushrikiintaas waxaa weeye naftiisa ayaa lararkaas ku dhacaya marka ilaahay leeyi subxaana watacaala waxaa tidhaahdaa walaa taskidu ma kasbanayso kullu nafsin naf la arko kulligeeda danbanaa ku qadaran dumi ma kasbanayso ilaa u kasbato calayhaa korkeeda ayuu ahaaday oo nafta ayaa waxa lararka dembigaas uu ku dhacayaa weeye walaa taziru ma xambaarayso waasiratu kii dembowday wisra uhraa mid kale dembigeeda xambaari mayso walaa taziru xambaari mayso waasiratuntaa marka waxaa weeye sifatun limawsuufin maxduufin ka dhig walaa tuujiru ma xambaarayso naftu naf iska sii qadir naftaasoo waajiratu dibowday wisra ukhraa wisra nafsin naf dembigeeda ukhraa oo kale oo naf naf dembigeeda qaadaysa ma jirto wey uma ilaa rabbikum rabbigiina intikaa ayaa marjicukum muqudkiina ahaaday uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa ayaa marjicukum muqudkiina ahaaday oo adduunyadan marki laga tago ilaahay maxkamadiisii ayaa laysugu tegayaa oo qiyaamada oo waxa weeye khalaayada lagu kala saaray oo hadda meel alla laygaga maqan yahay ma jirto uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa ayaa marjicukum marjicikum u ahaaday fayunabiukum deedna alla waa iga waramayaa bimaa kii kuntum ad ahaateen fiihi maaga taktalifuuna kuwa isku khilaaf fayunabiukum yukhbirukum weye alla waa idin khabrayaa waa idin barayaa macnaha waxaa laga wadaa waa idinku jeesinayaa weye waramidda alle subxaana wa uu qiyaamo uu warramaayo inay la sameeyey jaasinay noqonaysaa bimaa kii kuntum lahaateen ahaateen kuwii maagowdha ilaahay taftarusiina kuwa isku khilaaf oo adyaan iyo milal ah ayaa ilaahay idin warramaya idinkuna jaasinaya alla marka inuu sidaas yahay aayadahana daliili ah wuu allayba ilaahay alladii allah weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'if alardi arlada kuwa u hara jamcu khaliifatin weeye darkiin ayaa marka kale ilaahay khaliif uga dhigaya oo waxa weeye qofkaanu markuu tago waxaa ka khaliif noqonaya oolaadiisiaa khaliif ka noqonaysa marka waxa weeye waa laysku rooroogayaa adduunkaan alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wahuwa alla alladii allah weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'if alardi arlada kuwa u hara oo isaga khaliif noqon weye arlada nin walba khaliif walba khaliifuu kusii roogayaa oo saasaa laysugu khaliif noqonaya oo dadka ay isu bedelayaan waxyaabaha markaasi laysaga dabamara ayaa la yidhaah khalaa'is alardi ow ilaahay inuu khaliifati weeye yakhlifu bacduku bacdan fiiha weye barkiin barka kale ayuu ka khaliif noqonaya akhlada warafaca alla waa kor yeelowna ilaahay bacdakum barkiin fawqa bacdin barka kale korkiisa darajaatin darajiin ayuu kor yeelay dadku haddana waxaa weeye adduunyadan markay joogaan waxyaabo badan ayay ku kala sarreeyaan markaasuu dhahay alla warafaca alla waa kor yeelay bacdakum barkiin fawqa bacdin barka kale korkiisa oo waxaa laysu kala fari waray oo laysu kala tala mariyey maalka iyo jaaha iyo wax kasta weeye waayri daalik maxaa yeele hadda dadka adduunkaa jooga waxyaaba badan isleeyihiin khaaladda ilaahay waa iskhilaafsiyaa laga wada bayna axwaalikum axwaashiin maxaa yeele dadka waxa weeye xaysu jacala minkum alxasan waxaa ka mid ah dadka kala sarrayntiisa oo ilaahay dadka uu kala sala mariyey mid waxa weeye mid xasan hoo waa qof qurxan weeye waa ilaahay agtiisa horta waxaa sancada ilaahayoodha waa ruxanta ee waxaa weye markii lanoo nisbeeyo annagu saan waxuu arkayna weye iyo mid qabiixa mid qiniya mid faqiira mid caalima mid jaahila mid qawiya mid daciifa dadkisaas weye ilaa qayri daalika weye waxaana markaas loo yeelayba ilaahi subxaana watacaala liyabluwakum alla inuu idin jaribo liyabluwakum alla inuu idin jaribo oo idin ikhtibaaro liyabluwakum alla inuu idin jarugo oo idinku jarugo fii maa fii aataakum alla idin siiyey waxa alla idin siiyey in ilaah idinku jarugo oo alla markaas uga daahiriyo midka mudiica iyo midka caasiga waxaan dadkan loo kala tala marinaayo qofba si loogaga dhigaayo oo qofba wax loogu fallilaayo waxa weeye waa ikhtibaar weeye hadda waxa weeye ikhtibaarka xaqiiqadiisa ilaahay waa ka nasahan yahay maxaa yeele ikhtibaarku waxa weeye walaxaadan aqoon u lahayn inaad tijaabo aad ku samayso oo magaa markaas waxay kaaga soo baxaan taasna ilaahay waa ka nasahan yahay maxaa yeele waxaan ilaahay aqoon u lahayn ma jirto ee waxaa laga wadaa waxaa alla idinkula mucaamalanaya mid muqtadiroo wax jaro waay mucaamiliintoo kale ee ilaahay sayka qarsoon ma jiro in allaha laa yakfaa calayhi shayun fi walaa fi samaayi ilaahay fii maa kii aataarkum alla idinsiiyow ilaahay wixii alla idin siiyey watacaala ayaa laydinku imtixaanaya oo waxaa ka mid a ah, dani haddii qofka laga dhigay daninimadiisa waa lagu imtixaanaya in ilaahay subxaana watacaala uu ku shufriyo inay intaintaada la fiilaan fakri haddii qofka dhiga faqiir inuu ilaahay qadligiisa iyo qadarkiisa ku sabra intaa la fiirinaya iyo wax kasta weye wax kasta waa laysku imtixaanaya wax kasta waa laysku imtixaanaya marka waxaa la rabaa qofku xaalo kasta uu ku sugan yahay inuu ogaado qallo iyo qadar ilaahay inay yihiin ina rabbaka rabbigaagi uudha ilaahay sariiculciqaabi ciqaabkiisa allihii degdeg badan yaha weeye wainahu rabbigaagu lakafuurun allihi dhaafa weeye oo muminiinta u dhaafa raxiimun allihi u naxariista weeye alla wuxuu yidhi subxaana watacaala ina rabbaka rabbigaagu uudha ilaahay ciqaabku waa nadriga qof kastoo muumin oo kadaab ka fiirseeyo sariiculciqaabi ina rabbaka rabbigaagu sariicu lciqaabi ciqaabkiisa allihii degdeg badan weeye ilaah waxaa ciqaabkiisa uu ku degdegayaa qofka waxaa weeye alla caasiya gudo kasta hataa ujeede ilaahay sariic ciqaab weeye haddii la yidhahdo masalanba ilaahay xariim weeye cuquubadana soola dedejiye qofka caasiyo see maaragtay loogu sifaynayaa alla inuu sariic ciqaab yahay waxaa la leeyahay kula aatin qariib wax kasta imaaha waa dhow yihiin macnaha waxawe waa layidhi waa shareecu lciqaab alle markii ciqaabka waktigiisa u yimaado wey marka hadda jumlada saaniyada meeshaan waxaa lagu adkaynayaa laam wey suuratulaxraafna labada jumlo ayaa lagu adkeeyey maxaa yeele waciidka hadda soo hormaray meeshaan waxa weye waa ka khafiifsan yahaa layidhi waciidka maaragtay oo oo markaasi waxa weye meeshaan ku yaala weynta meeshaana waxaa weeye waxau ahay ilaahay qowlkiisa waman jaa bisayiyaati falaa yujzaa ilaa milaha laakiinta suurat alacraaf waakhadna aladiina ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin ow dha waxau dha haddana ilaahay kunuu qirada khaasiina marka maqaamka meeshaan waxaa weeye liqaabati raxmati wey meeshaan ayaa marka waciidkeeda iyo adag oo jilacsan yaha markaasaa la ta'kiidiyaa layidhi duuna alciqaab laakiin meeshaas oo suurat alacraaf waan tegi doono waciidkeeda aad iyo aad u adag yahay saasay markaasi ku kala duwan yihiin marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina rabbaka rabbigaa ilaahay sariicu lciqaabi ciqaabkiisa allihii degdeg badana weeye oo qofka caasi ilaahay waa ciqaabaya wainaw rabbigaa yowdha ilaahay lagafuuran allihi dhaafa weeye oo dadka muuminiinta u dhaafa raxiimun allihi u naxariiso weeye ilaahay waa gafuururaxiim marka aayadda aakhirkeeda waxaa iskula jira wacdi iyo waciida iskula jira oo marka ilaahi yidhi subxaana watacaala ina rabbaka sariicu lciqaabi u dhahay waciid weeye weynaw lakafuuru raxiimuna wacdi waaye marka hadda sidaas ayaa wacdigee waciidka isu daba jeedaan oo waxaa la rabaa haa layidhi qofka muuminkaa inuu ahaado bayna alkhawfi walrajaa inuu ahaado oo rajo iyo khoof u dhaxeeyo mar haddii waxaa weeye uu caadiyaho caafimaad qabaa oo markaas oo ku dhex jiraa wacdigii waciid oo dhan hadduu isu tuuro is yidhaahdo ama ciqaabkii ilaahay ayaan ka baxsanayn dhan kale hadduu fiiriyane ilaahay naxariisiisa jannadiisa damac weyn uu ka qaba saasaa la doonayaa bismi illaahi araxmaan araxiim alislaamiin saas kitaabun unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xarajun minhu litundira bihi wadikraa lilmu'miniin itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaaa qaliila maa tadakaruun bismi illaahi araxmaan araxiim suurat alaxraafi derbigii amba suurkii suuradda lagu magacaabay makiyatun markayku soo degtay wa aayaatuhaa ayadaheeduna miataani wa khamsu aayaatin weeye laba boqol iyo shan aayadood weeye laba boqol iyo lix aayadoodna waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa suuraddaanu saddex kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo shan kelimay noqonaysaa waxay noqonaysaa toban iyo afar kun ayay noqonaysaa iyo toban xaraf suuraddaynu ka gelayno waxa weeye waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa suuradii todobaad oo qur-aanka kamida ayay noqonaysaa waxay kamid tahay suuradihii mudawalaadka ahay tii ugu dambaysay tii ugu dambaysay noqonaysaa marka waxaa lagu magacaabay suurat alaxaaf waxaa loogu magacaabaa layidhi waxaa lagu sheegi doonaa ahlul axaaf ayaa lagu sheegi doonaa qaacidada aynu soo mari jirnayna kamid tahayo min baabi tasmiyati kulli biismi baclihi calaa aayat illaahi tacaala fii kitaabihi shay kulliga bacli oo kamida in lagu magacaabo aayada ilaahay kitaabkiisa ku direesatay ayay ka mid tahayo suuraddaa waxaa la yidhaha suurat alaxraaf ayaa la yidhaha marka suuradda samar hadday suurad maki ay tahay waxay ka waramaysaa usuul alcaqiida ayay ka waramaysaa alla wuxuu nuugu sheegi doonaa aayado badan oo waxaa weeye ilaahay qudradiisa waxdaniisa ka warramaayo waxaa looga warrami doonaa annubuwa warisaala bacsiga iyo qiyaamadii axwaadeeda ayaa looga warramayaa waxaa weeye qisas ambiyada qaarkooda ayaa nala kuu sheegi doonaa oo silsilaya annubuwa warisaala silsilaya bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaamiin saad allahu aclaw bimuraadihi bidaalik alifkaas iyo laamkaas miimkaas saadkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku cilmiya wax badan ayaynu soo marnay dariiqadii salafu saalix sidaas ayay ahooday in waxyaabaha sidaas oo suuradaha awaa'ilkooda meelahanoo kale iyo wixii lamida in cilmigooda ilaahay loo bandhigo oo markaasi mutashaabihaadka ay kamid yihiin ayaa maaragtay raajixa saas ayaana laleeyihi marka cilmiga waxaa loo tiirinayaa ilaahay subxaana watacaala ayaa loo tiirinayaa sidaas ayaa markaasaanu ku dhaartaynaa kitaabun haadaakani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo injila la dejiyowna ilaahay ilayka xaggaaga saydka maxamedka ahow marka ilaahay wuxuu ishaarayaa oo si tacdiima ah wuu ku ishaarayaa kitaabkan qur-aanka waxaa ilaahay haddana ka warramayaa kitaabkan in ilaahay xaggiisa uu ka soo dejiyey iyo markaasi ulajeedadii loo soo dejiyey kitaabun kitaab weyowna ilaahay midkaana kitaabkaasoo injila la dejiyey ilayka adiga lagu sidi waa khitaab rasuulka calayhi salatusalaam uula khitaabayo falaa yakun uusan ahaanin ayda ilaahay fii sadrika xabadkaaga xarajun ciriiri miduu kitaabkaas xaggiisa uusan ka ahaanin oo adoo ka baqaayo in laguugu beeniyo ha ka aamusin weye falaa yakun yuusan ahaanin fii sadrika xabadkaaga odha ilaahay xarajun ciriiri minuu kitaabkaas xaggiisa litunduradaasi waxay ku tacalluqaysaa undura weye kitaab weeye laguu soo dejiyowdha ilaahay litunzira inaad digtid ayaa lagu soo dejiyey oo bihi kitaabkaas aad ku digto dha ilaahay iyo weli raawaano ayuu dha ilaahay oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay iyo weli raawaanow dha ilaahay oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay oo kitaabkaas mu'miniinta waa anigu yahay ittabicuuh qul ayaa lagu qadara waxaa u jira haydha ilaahay ittabicuuh raaca maarkii unzila ilaykum laydin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiina laydinkaga soo dejiyey qur-aankaas walaa tatabicuu ha raacraacina min duunihi ilaahay sukadiisa awliyaa walaa tatabicuu macnaa ka dhiganta walaa tattakiduuha ka yeelana min duunihi ilaahay sukadiisa awliyaa xiriir kuwo waxaa weeye ilaahay in la caasiyo ugu adeecaayo qaliilan in yarowdha ilaahay maa oo yar ayaa tadakaruna waansamaysiin qaliilan in yar maa oo yar ayaa tadakaruna waansamaysiin ama yadakaruna ay waansamayaan marka maadaansa iisun lqilati weeye haddii kufaarta la yidhaahdo mada waansamayaan weeye qaliilan ah in yar maa oo yar ayaa tadakaruuna waansadaysiin ow ilaahay marka casharkeena intaas ayuu koog yahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu